hadday macdan tahay wax kasta oo badeecad ah oo lacagta ka soo hadhay lacagtaynu sheegayna waa dahabkiiyo fidadii ayaa wuxuu noqonayaa cardi lacagteenan imika aynu isticmaalle waraaqaha ahna halkanunbay ugu dhowdahay oo halkanaa la gelinaya ilin dahab iyo fida maahayn gordaani dahabiya fida ahayn halkanunbaa la gelinayaayo axkaamtan ayuu baynu ku socodsiinaynaa wax yar baynu meel baraarujin doona wuxuu yihi marka alcuruub waa saas waa jamcu cardi weeyi waxaana loogala jeedaa halkan dee badeecadihii caadiga ah waa badeecaddii loogu talagalay ganacsiga alaab kasta ma hadda dharkii aad maaha gurigii aad adigu degaysay maaha waa wixii aad ugu talagasho guryihii aad ugu talagashay ganacsiga inaad sii iibiso markaynu ganacsi leenahay waa in cayntiisa la iibinayo ma aha in faa'iido laga soo saarayo waa intaana la fahmo beertii aad qodanaysay dee faa'iidaad ka soo saaraysaa laakiin de beertii waxaad iyadii sii gadaysa maaha marka lama odhanayo waa ganacsi gurigii aad kiraynaysay faa'iidaad ka soo saaraysaa laakiin guriga lafahantiisii ma iibinaysid ma noqonayo alaab ganacsi ma noqonayo diyaarada haddaad leedahay shirka diyaaradood baad le diyaaradaha dee ma sii gadaysi waad kiraynaysa dadkaad ku qaadisa dadkaad ka kiraynaysa markaa diyaaradihiisika ka bixi mayso badeecaddan aynu ka hadlayna noqon mayso waxaan wareegaya isbedelaya lagu ganacsanaya yani la sii gadaya haddana lasoo gadanaya lasii gadaya lasoo gadanayo kaa weeyaan waxaan ay sakadu ka waajibaysaa curuud tijaara la yidhaahdo wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala ida ishtaraa cardan ltijaarati binisaabi min alamaani bana awlahu calaa xawli aman abcan sheekhu hor inoogu soo sheegay curuudda inay zaka ka waajibto daliilkeeduna waa aayad qur-aana waa laga fahmayaa oo yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati maa kasabtum maa kasabtum waxa kasbateen wa mima akhrajnaa lakum min alardi mima akhrajna lakum min alardi waa nabaadki marka maa kasabtu wixii aad shaqaysateen aad kasbateen waa laga fahmaya aayaddaasi inay ka hadlayso curuudii tijaarada culamada qaarkoodna waaba ku fasireen sidoo kale xadiidkii nabiga alayhi salaatu wasalaam laga soo guuriyey ayaa wuxuu ahaa fi libili sadaqatuha wa fi libili wa fi lbaqari sadaqatuha wa fi lghanami sadaqatuha wa fi lbazi sadaqatuhu albaz baziguna waxa weeye waa dharkii laga ganacsanayay waa bacadlihii oo kale in odhan karna ama kuwii maryaha iibinayay maryihiina sadaqadiisa marata dharkii sadaqadiisa waa lagu leeyahay markaa besigu waa dharkaa la iibinayo ee ganacsiga loogu talagalay markaa dharkii ku gaar noqon mayse wax kasta oo markaa la gaday saasay noqonaysa lakin xadiidka lafdiga ah wafil besi sadaqatu baa laysku hayaa ma sugan yahay mise ma sugna haddii aan sugnaan dee waxay ka asaxday sadaqada ama zakadu inay ku waajibta curuudda cumar bn khaaab ay ka sugan tahay inankiisii cabdilaahi bni cumar sidoo kale caaisha iyo ibn cabaas baa laga soo guuriyey taabiciin aad u fara badan shacbi caaa qataada rag fara badan oo noocaasa ayaa iyagana laga soo guuriyey ibraahim anakhaci iyo dad badan baa laga soo guuriyey oo taabiciintiia cid marka khilaafsan oo wakhtigoodiiyana garan mayno waxay markaa taasi tusinaysaa in zako lagu leeyahay wuxuu yidhi ida shtaraa cardan marka uu qofku iibsado alaab litijaarati uu ganacsi ugu galay binisaabin isagoo ku soo gadanaya wax sakagoysa oo min al ahmaani lacagihii iyo dahabkii iyo fidadii banaa xawlahu sanadkiisa wuxuu ku binayn calaa xawli thamani amankaa ama lacagtaa xawlkeediibuu kusii binayni masalada koowaaduu ku bilaabo kamuu hadalba curuudda sake ma lagu leey waayo horuu soo sheegay inay ka mid tahay lixda shay ee sakadu ay ka waajibto haddaba xawl in loo shardiyu kuugu bilaabayo de waa kan xawlkii qaabka loo xisaabinayuu ka hadlaya markaa dee xawlkii qaabka loo xisaabinaya waxaa ka horeysa in horta xawl loo shardiyo markaa waad fahantay wey ka fahmaysaa in shardigeedu uu xawl yahayo laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawlu de ayaa markaa iyadana loo haysanaya seen hore usoo marnay haddaba wuxuu ku yidhi haddaad markii hore lacag haysatay lacagtaasina ay nisaab ahayd sakagoys ahayd dee sanad baa u socday iyadoo sanadkii u socdo ayaad ku soo gadatay badeecad aad ganacsi ka doonayso dukaan baabaad ku furatay ma sanad cusubbaa imika kuu bilaabmaya may sanadkii hore kuu socday ee lacagtaadan ku socday ayuunbaad baa halkan unbaa halkii ka sii soconay ma aha sanad cusub oo dee ganacsigiibaa gebigaa badbedela la mid noqon maayo arigii aad bedeshay ee aan ganacsiga ahayn arigii aad dhaqanaysay oo inagii haddaad ari kale ku bedesho sanadkii wuu go'aya aya waayo kaa dee talagelkiisu isaga waa inaad haysato oo ku joogo laakiin ganacsigan iyo lacagta dee lacagta lama jajabsado iyada lama cunee waxbaa lagu iibsadaa sideedaba isku bedel bay u taagan tahay marka iyadu la odhan maayo markaan aad iminka wax ku soo iibisay sanad cusub baa bilaabmaya lama odhanayo markaa haddaba markay arrintu dahab iyo fido tahay waxay halkani noqonaysaa waa marka intaa dahabkii qaada laftiisi aad tiraahdo dahabkan dhar iigu bedela ama eh, raashin iigu bedelo dahabkan laftiisi aad tirahdo kan kaa igaga iibsa bedelo maarata igaga iibsada markaad tiraahdo laakiin haddaad intaa tagto dharkii baayacdo waa dharku waa imisoo waa intaasoo dirham ama waa intaasoo dinaar baa lagu yidhi waayahe waan ku iibsaday baa tii waad iibsatay lacagtaadiina waad iska haysataa boqol diinaar baad haysatay boqolkii diinaarba waxaad ku iibsatay dhar laakiin maad odhan boqolkanaan ku iibsanayaaye waa dharku waa imso waa boqol diinaar baa boqolkii waan iibsaday baa dharkii baad soo qaadan lacagtiibaad haddana doonto lacagtii baad soo qaado lacagtii baad ninkii siisa ma lacagtaasaad ku iibsatay fuqahadu waxay ku leeyihin lacagtaa kumaad iibsan boqol diinaaroo lagugu lagugu leeyahay baad ku iibsatay kadibna dayntii baad iskaga bixisay lacagtan iyada waxay noqonaysaa lacagtu mid aad wax ku iibsatay markaad intaad iyadii soo qaada tiraahda tan igaga iibi markaasay noqonaysaa midaad iyadii wax ku iibsatay laakiin markan kale lacag lagugu yeeshay unbaad iskaga bixisa iyadii marka hadday saa noqoto sanad cusub baa bilaabma taasi markaa ku socon maysa imika waayo lacagteennan imika waa nagala dahabkee fidadii maahee iyagu curuudan ay gelayaanba waa nin badeecad haystoo kalea tahay nin badeecad kale ayaa tahayoo weliba badeecaduna lacagtii wa loogu talagalay oon wax ku iibsi tijaarunbaa loogu talagalo sideeda isaga diyaarsanta ganacsi ugu diyaarsan tahay marka iyada sanadkii mar walba uu ku soconaya ama caynteeda ku soo iibso ama dimadaada ku soo iibso waayo qof alaab ganacsioo kuu taallay un bay ahayd alaab ganacsi oo kale haddana keentay iyadiina waad bixisay oo alaabtii maarata wax weeyaan taasaad iskaga bixisay markaa waxay noqonaysaa un iyadu iska sii socda ganacsigiioo sii socdaoo sii shaqaynaya ayuunbay noqonaysaaoo aan kala go-in wuxuu yidhi ida shtaraa cardan litijaarati binisaabin min alamaani nisaab oo lacagihiiya hadduu ku soo iibsado banaa xawlahu wuxuu sanadkiisa ku dhisi calaa xawli hamani hamankaa iyo lacagtaa sanadkii u socday wain ishtaraa alaabta hadduu marka ku soo gatay alaabtan uu ku ganacsanayo bicardi qunyati alaab dhigaal ahay ganacsi u baahday maxaad ku bilowdaa shandadiisii dharka ahayd unbuu soo qaaday iyadiibuu xaraashay deetana markaasuu alaab yar iyo wax ku soo iibsadayoo uu ku dhigtay sanadkii halku ka bilaabmi incaqada alxawlu calayhi min xiin ishira markaa uu wax soo iibsaday ee alaabtiisii uu iibiyey markaasaa sanadkii u bilaabmay ee uu ganacsiga ku talagalay markaa intuu iibiyey alaabtan kale kusoo bedeshay halkaasuu sanadkii ka bila dharkan sanad kuma socon ama dhul uu iska lahaayoo dhaxal u ahaa oo aan ganacsiba ahayna dee dhul uu dhaxlay uun ahaa ama looba hibeeyey ayuu is yidhi ganacsi ku bilow dhulkiibuu iib u raadiyey maalintaad dhulkii iibka u hesho maalintaasuu ganacsigii kuu bilaabmay intii ka horreysay sanadka u soconaya ma jiro cid dhulkii kaa iibsatay aad raadinaysay dee weli ganacsigii maad bilaabay waayo dhulkani ganacsi kuguu soo geli isagu si kalu kugu soo galay marka ganacsi waad niyeysan tahay uune weli ganacsigii maad bilaabin baa lala yidha intaad dhulkaa ka iibinayso markaad iibiso camaliyadii ama hawl shaqadii ganacsiye ugu horreysay markaasaad qabata adigoo niyadaadu ay tahay sii rogrog markaad saa iibisa dhulkii halkaasu ka bilaabmaya wain ishtaraa bicardi lqunyati waxa uu ku ganacsanaya hadduu kusoo iibsaday buu kuuri kusoo bedeshay alaab dhigaal u ahayd oon ganacsi ahayn aw bimaa duuna nisaabi min alahmaan ama lacag dahab iyo fidaa buu kusoo iibsadee laakiin nisaab bay ka yaraayeenoo sanadba kumuu socon dahabkan iyo fidadani wax nisaab maaratay sanad ku socdaba may ahayn incaqada alxawlu calayhi min xiini shiraa waxaasoo dhan sanadkoodii wuxuu ka bilaabmi marka aad ganacsiga bilowday ka sidaa ula kala soco marka cardulqunya buu ku yimi laakiin haddii de cardigan aad wa kusoo iibsatay isaga laftiisu cardu tijaaro uu ahaa dee sanadkii hore kaa u socday ayuunbaa sii soconaya dhul marka horeba aad ganacsi ugu tala gashay ayaa muddo lagaa iibsan waayey dee sanadkii wuu ku socdaa sanad kastoo go-ay sakadiisa waa lagaa doonaya intuu imika marayunbaad sanad walba qiimayna kaasaad dhiibi sanadkii dambe weli lagaama iibsana intuu maray waa ku dhufan xoogaabaa ku biiray intaana sekadadii waa lagaa doonaya markaad iibsanaa de haddana waa weyan wa kala geliso waxaa kaloo haddana sanadkii sidii unbuu ugu sii soconaya sanad cusubi marnabama bilaabmaye kii hore unbaa soconayo halkii de ku dhamaan jiray ayuu ku dhamaanaya halkaasu kii cusbaana ka bilaabmay waqiila waxa la yii buu yihi laa yujziu fi اlxawli xataa takuuna qiimatuhu nisaaba min awali اlxawli ilaa aakhirihi wa qiila waxaa la yihi laa yujziu laa yejri miyuu qaar qoraya ah, laa yujziu fi lxawli xawlkii kuma filla sanadka curashadiisii kuma filla inuu ganacsiga bilaabaa xataa takuuna qiimatuhu ilaa iyo waxaan uu ganacsiga ku bilaabay qiimihiisu uu noqdo nisaaban sakagoys min awali lxawli sanadka bilowgiisa laga soo bilaabo ilaa aakhirihi ilaa inta sanadkaasi uu ka dhammaanayo eeg sheekhu wuxuu ku yidhi haddaad alaab kuu taallay uu ganacsi gelisay ama dahab iyo fida aad haysatay oo sakagoys ka yaraa oon sanadba ku socon aad ganacsi geliso markaa aad ganacsiga gelisa sanadka laga bilaabaya deetana bisha bisheeda ayuu dee sanadkii kuugu buuxaa markaasaad waxaagii xisaabin haddii wixii sakagoys uu yahay sakadii baa lagaa doonaya odhan maysid dee markii aan ganacsiga bilaabayay waxaan sakagoysba mu ahayne dahab yaroo sakaba sakagoysba ka yar buu ahaa waxaynu leenahay mar hadduu wuxuu ganacsi yahay ganacsiga markaa aad bilowdu buu sanadku ka bilaabma qowlkan kale ama wejigan kale wuxuu leey waaba de qowl eh wuxuu leeyahay may ariga goormuu sanadku ku bilaabmay markuu sakagoys gaadho de dahabka wuxuu sanadku ku bilaabmay markuu sakagoys gaadho ganacsigiina waa la mid oo ganacsigiina sanadkii wuxuu ku bilaabmay markuu sakagoys gaadho wixii oon sakagoysba gaadhin ila imaka siduu markii hore inoo soo dhigay ganacsigiiba haddaad bilowdo sanadkii kugu bilaabmay buu soo yiri marka qowlkan wuxuu leeyahay kuwa kanuu la mid yahayo haddaanu wixii sakagoysaan sanadkuma bilaabmay xujadiisuna de wuxuu ga qiyaas qaadanaya amwaashii kale la midka ahay markaa de qiyaaska waxaa khilaafsan kan hore ee qiilka aan ahayne isagu raajixa hadaba isagu muxuu cuskaday kaa hore wuxuu cuskanaya wuxuu leeyahay kolkaa dukaankii bilowdo wax yaroo aan sakagoysba ahayn baad markii hore laba kun iyo waxbaad ku dhigatay laba kun oo doolar iyo wade waxba sakagoys maaha xoolo kale oo sakada ku buuxisana mel ma haysatid lacag kaloo meel ku taallaa ma jirto adigan ganacsigii bilaabay kolka haddaba ganacsigii bilowdo de wixii lagu kobcayaay laba miduun weey in lagu yidhaahdo maalin walba waxaaga qiimeeyo ka warhay inta ku biirtay si aad u ogaato marka uu sanadku kuu bilaabma sanadkii haddaynu taa kaa dambe ku soconno sanadkii wuxuu bilaabmay maalinta waxaagii uu sakagoys gaaro marka maxaad u baahan maalin walba inaad qiimayso talo maantana maxaa ku kordhay maantana intaasaa ku kordhay wixii haddana dib uda jeegarayso de waa waad kadeedmaysaa sow ma waxay adigaaba laguu naxariisanayaa intaad kadeedmi lahayd maalin walba xisaab joogtaa ah. aad ku jiri lahayd ilaan lama ogola fuqaradiina waxaagii oo sakagoys gaadhay inaad iska socotid una aad tirahid aniga waxaygu sakagoys mu ahayn lama ogolo oo deetana sanadkoodii oo bilaabmay aan durba ahayn meel damba sanad ka bilowdo haddaba inaad xisaab joogtaa dukaankii la daba joogto iyo in lagu yidhaahdo waar markaa ganacsiga bilowday unbuu sanadku kuu bilaabmaye bisha bisheed un isxisaabi dee way kala sahlan marka waxay yidhahdeen mashaqaa ku jirto mashaqaduna dee fududayn bay keentaa fududayntiina maanta waa in la yidhaahdo marka aad ganacsiga bilowday ayuu sanadkii bilowday deetna bisha bisheed ina isxisaabi waaad hadduu sakagoys gaadhay iska bixi haddaanu sakagoys gaadhin waxba ma jiraan waxba laguma laha wuxuu yihi musanifku waqiila waxaa la yidhi laa yujziu fi lxawli maya xawlkii kuma filla ganacsiga bilowgiisu ama laa yajrii fi lxawli taasina way ficnaan lahay laa yajrii fi lxawli xawlkii iyo sanadkii mid dhex soconaya noqon maayo sanadkii u bilaabmay xataa takuuna qiimatuhu ila qiimihiisu waxaan uu noqdo nisaaban sakagoys min awalilxawli laga bilaabo bilowgii markaa awlka yani wuxuu xawlka ku bilaabmayaa u marka wixii nisaab gaaro ilaa aakhirihi ilaa sanadka aakhirkiisa waa inuu sakagoys ahaado oo haddii mar hoosu dhac yimaado oo nisaabkii uu hoos maro sanadkii hore wuu go sanad cusub markuu haddana nisaabkii dib u gaaro ayuu sanad cusub bilaabmayaa buu qowlkani leeyaho dee wuxuu qiyaas qaadanayaa xoolihii kale farqigana waa inaga sheeg arigii kuguma cusla inaad ogaato maalintu afartan gaari maalintuu dhiman yahayna aad markiiba daylan tiradaas intaasaa kuufilan saasaad u arkaysaa laakiin dukaankii waa wax la qiimaynayo maalimna waxbaa ku kordhaya maalina waxbaa ku dhacaya waxoogaa geera dolarkaagi ku yaalay sarifkiisii iyo wixiisi iyo dahabkii iyo wixii kawarhayntoodii baa wada adag wuxuu yihi wain ishtaraa hadduu ninkani wax ku soo gatay alaabtan ganacsiga hadduu ku bilaabay binisaabin sakagoys min asaa'imati fooftadii xoolihii foofayeen faqad qiila waxaa la yidhi yabnii wuu ku duldhisi al xawli almaashiya sida nusakda badankeeda ku qoran maashiyada ama xoolahaasi xawlkeediibuu ku duldhisi asaaimaniga taalama nusakda qaar bay ku qoran wa qiila waxaa la yidhi yancaqidu alxawlu calayh mayane e sanadku wuxuu ku bilaabmayaa uun min yowmi shira maalinkii iibka ku dhacay wa huwa aladharu qowlka xooga badan weeyaan buulka ganacsiga waxaad ku gashay ari buu ah lahayd oo waxoogaa yaroo riyaabaad dhaqanaysa oo labaataneeyaa dee sekagoys maaha waxaad ku bilowday markaa ganacsigii oo iyagiibaad xaraashtay ganacsi u bedeshay maalintaasuu ka bilaabmayaa xawlku iyadoo hadal ma laha laakiin haddaad afartan neef haysatay oo ariga ah, dee afarta kaa maxaa u socday sanad baa u socday iyadoo sanadkii dhexda lagaga jiro ayaad istiri waxba hayntan haynteed iyo dhaqashadeedu nafkuuma le ganacsi u bedelo waxanba dukaan ku furo gebigoodiiba dabadaad ka soo marto waad xaraashtay lix bilood markay mar aad marayso dukaan baad dac ka siisa dukaankan sanadkiisu goormuu bilaabmaya lixdii bilood ee ariga ku soo socotay ma lagu xisaabaya mise wuxuu noqonayaa sanad cusub halkaasaa khilaaf ku jira qiilkaa hore wuxuu leeyahay sanadkii horee socday wuu soconayaa un ilan ganacsigani arigii unbu bedel ka yahay xaqaagu ama xoolahaagu ismay dhimin markii horena sakagoys ba ahayni imakana waa sakagoys dee bes lixdii bilood lix bilood oo kale ku daro kolka intaasi dhamaato sakada iska bixi saasuu kaasiiyey oo wuxuu ga qiyaas qaatay dahabkii sanadku ku socdaeed haysatay markaad ganacsi u bedasho inagaa nidhi sanadkii horunbaa kusii soconay tanna waa lamid buul kan wuxuu leeyahy may isku mid maaha arigii markaad ganacsi u bedasho sanadkii hore u dhammaad u uu ku daayey kaasi maalintanaad ganacsiga bilowday sanad cusub ka bilow laba iyo toban bilood marka laga joogo ayaa sekadaadii ay gaadhay markaasuu sekada iska bixi qob sheekhu wuxuu ihi ka dambaa xoog badan muxuu ku xoog batay wuxuu ku xoog batay wuxuu leeyahay meeshaad isaga qiyaas qaadanaysaan laba islaba maaha dahabkii markaad ganacsi ku gasho mushkilad ma leh wuu ku soconayaa sanadkiio hadhow marka waktigii la gaaro maad bixin de wixii aad dahabka ka bixin lahayd baad bixinaysa isma khilaafsana laakiin arigii markaad ganacsi u bedesho ariga maxaad ka bixin lahayd sanadkiisu markuu dhamaado laxbaad bixin lahayd ganacsigiima laxbaad ka bixinaysa ganacsigii la mala de marka haddaan ganacsigii la lahayn oon isagii la laga bixinay de qiimihiisii wax laga bixinayo wixiiba isku waajibba maahaba isku ariiqaba maaha saa daraaddeed ma soconayso tani wixii wax isbedelay adigoo ari lahaayoo geel u bedelayoo kalu noqonay marka sida arigiiba haddaad geel u bedesho uu sanad cusub u noqonaye ayaa markii ganacsi loo bedelana uu sanad cusub u noqonaya wa yuqawamu waa la qiimaynayaa maalu tijaarati xoolaha ganacsiga bira'si lmaali wixii aad marka hore lacagtii aad marka hore ganacsiga ku bilowday noocay ahayd ayaa lagu qiimaynayaa in kaana haddii lacagta waxa aad marka hore ku bilowday ganacsigu naqdan hadduu markiisu hore dahab iyo fida ahaa wa binaqdi lbaladi waxaa lagu qiimayn lacagta wadanka laga isticmaalo dahab iyo fidakay ahaataba in kaana hadduu ahaa ra wixii aad marka hore ganacsiga ku gashay cardan hadduu badeecad ahaa wa la yidhi in kaana maal duna duuna nisaab raasamaalkaad ku gashay ganacsigu hadduu lacagba ahaa dahab iyo fida ah se uu sakagoys ka yaraa quwima waxaa lagu qiimayn uun binaqdi lbeled waxa wadanka laga isticmaalo la maayo wixii aad ganacsi ku bilowda hadda halkan wuxuu ka hadlayaa sidee la yeelaya marka sanadkii uu dhammaado markuu dhamaado wixii la qiimaynaya waa la qiimaynayaa la qiimaynaya yani waxa weeye dadkii waxaa loo yeelaya nimankii maaratay khubarada aha madda adigiiba haddaad khabiirtod wax wada garanayso de waxaa lagu leeyay kaa caanahaas iminka maxay joogaan halkaa ay yaalaan maxay ku joogaan ma adiga maxaa kaa galay maaha maanta maxaa halkaa lagu siinayaa wey meesha ay yaallaan maxaa lagu siinayaa suuqaa ay yaallaan maxay ka joogaan oo qofkii maanta daasadda caanaha suuqan uga baahdaa imisuu siisanaya dee taasada caanaha matalan wa haddii la siisanaya labaatan dolar dee labaatankaas baad ku qiimanaysa ada hay anugu waaa dhici karta inaan sagaaliyo toban siiyo gelin waaad siinaysaa adu suuqa maxay ka joogtaa majoritiga qiimaha caadiga ee magaalada ay ka joogtaa la eegaya suuqa wallaahi sagaaliyo waa la siiyaa labaatanna waa la siya agee loo badan yahay labaatankaa loo badan yahay dee labaatankaasaa qiimaheedu yahay kan sagaaliyo tobanka siiyey waxoogaa u ayuu maaragtay discount bu samiyey qaar baa koob iyo labaatan siiye mararka qaarkood waxbay nagama gelin kuwa way dalleeceen labaatan labaatankaa dadka badankiisu uu siinaya qiimaheeda caadiga ah, ayaynu ku xisaabinan markaa waa sidaas laakiin adigu toddobiyo toban baad soo siisatay ama shan iyo toban baad soo siisatay qaar badani shan iyo tobankii un ku garaacaan ama alaabta jayno ka soo gateen jayno intii ay ka joogtay ayay ku dhuftaan marka ayaanay baasha lexjecladu kula fogaanin inta imika joogtay halkan ku taagantahe lagu iibinayo suuqan ay ka joogto ayaad ku dhufanaysa haddaba ma dahabkiibaa loo eegaya ilan iyadii ma laha nisaab sakagoys curudu tijaaruhu sakagoys gaaroo iyagu ay leeyihin ma jiro waxaa loo celiyaa ama dahab baa loo celiyaa ama fidaa loo celiyaa dahabkiiyo fidaduna dee waxay kala ahaayeen kala nisaab bay ahaayeen waynagii fidadana nidhi waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam dahabkiina waynagii waa shan iyo siddeetan garaam haddaba ganacsigaagii maalintan aad xisaabiso ma waxaad ku xisaabinaysaa sakagoyskii fidada ma gaadhi mise waxaad ku xisaabinaysaa sakagoyskii dahabka ma gaadhi ilan waxa laga yaabaa inuu kan ku gaaro oo kaa kale uu ku gaari waayo haddaba waxaa la eegayaa marka hore ganacsiga maxaad ku bilowday haddaad dahab ku bilowday dahabkii uu imikana ku qiimeen oo shan iyo siddeetankii garaam ha gaaro inta garaamka uu ka joogo soo qiyaa soo eeg garaamka saafigaa ka jar waxa muxuahaye eh, la soconaya aan saafiga ahayn kan saafigi intuu yahay deetana marka shan iyo saddenkii intay yihiin aada ogaato intaa waxaagani hadduu gaadhsiisan yahay waa caadi waa sakagoys haddaanu gaadhin sakagoys maaha hadduu doona kii fidada habe ku gaadhay waayo ad waxan dahabaad ku bilow haddii aad fida ku ganacsatay fida raasamaalkaagii hore u ahaa oo aad daraahim haysatay de imka mama daraahimtii aad haysatay oo daraahim ganacsigan ku bilowday sanadka aakhirkiisa marka qiimaa lagu yidhaahdo dahab ku qiimayn maysid ganacsigaagan waaad ku bilowday fide fidadii baad ku qiimayn deetana shan boqol iyo shan iyo sagaahankii garaam hadduu kuu gaadho dee waxaa lagu leeyahay waa sakagoys ee ka bixi saasuu markaa noqonaya haddii aanad labada midnaba ku gelin ee marka horeba badeecadun aad guriga ku taallay un aad iibisay ama lacag ku soo gashay un ay ahay deetana aad iyadii un ganacsi ku bilowday lacagta loo de waraaqaha nimanka aynu isticmaalno xaaladaa iyadaa wuxuu yihi waxaa markaa lagu qiimayn dalyadii iminka doolarkii doolarka sakagoyskiisu waa intay sakagoys buu leey ma nisaab buu leey nisaab male isaga laftiisii dahabkiy fidadii baa lala raadsanaya markaa doolar baad ku bilowday ganacsiga dolarkii nisaab male dhar shanta daroo guriga kuu taallay unbaad xaraashtay ood ku bilowday dee shantadaa dharka dharkii ma laha nisaab male haddaba waxaa la odhan wadankan lacag maxaa u ah? madahabaa u lacaga mise fidaa u lacaga kii u lacagee sidaba caadiga a ah looga isticmaalo ayaad ku qiimayna mid dahaba noqdo ma fidaha noqdo maanta middaba maaha waraaqahaasaa ka lacaga dee la helaya ee qiimihiisii sahlan yahe sida caadigaa loo loo ogsoonaanayo ayuunbaa lagu qiimay ama ha noqdo dahabka ama fidada innaga xaggeenoo kale fidaba lama isticmaalaba hadaad u tagto kuwan laftooda qaar badani fidaba hayn baa laga yaabaa ama aanay oog hagashi markaa dee dahabkaa baad ku qiimanaysa sheekhaana inoo sheegi doona haddii eh, labadii lacag iyo mid qaalibihi aanu jirno waddanka laga isticmaalo haddaba qiil baa wuxuu leeyahay oo inaga in idhi dahab aad ganacsiga ku bilowday dahab unbaad ku qiimayn haddaad fido ku bilowdana fidunbaad ku qiimayn qiil baa wuxuu leeyahay marka taasi waa marka dahabkan aad ganacsiga ku bilowda ama fidadan aad ganacsiga ku bilowday ay sakagoys tahay laakiin haddaanay sakagoysba ahayn ay ka yaray waxba tii aad ku bilowda ku qiimayn sida wadanka ta laga ku qiimayn ee haalibka wadanka u ah wuxu uhi musanifku balagat hadday haddaba gaadho qiimatuhu qiimihii ganacsigu fii aakhiri alxawl sanadka aakhirkiisi hadday gaadho nisaaban sakagoys hadday gaadho zakaahu dee saku ka bixinaya hadaysa dadkii aakhirkiisii sakagoys noqotay sakadii wuu bixinayaa ninkaa isaga ihi wa in naqasa hadduu ka yaraado can inisaab sakagoyskii hadduu ka yaraado uu gaari waayo lam talzamhu zakaatu saka meesha ma waajibin dukaankaagii waad gebigiisiiba wuxuu ku noqday afar kun oo doolar afartii kun oo doolar baad suuqiila tagtay maxay daabgoynaysaabaa markaasaa lagu yihi intani waxba sagaashan garaam oo ka dhaxa ah ayay intani kuu goynaysaabaa lagu yihi matalan de sagaashan oo ka dhexi waxba saka goys maaha sagaahankii afar labaatan baad uqaybin kolkaad afar laatan k sdn ko laatan baad ku dhufan dhowr iyo toddobaatan sideed iyo toddobaatan dhibic waxbaad xali ku sheegaysa dee macno samaynayso toddobi iyo sagaashan dhibic intaa waa inay noqoto markay ka dhexe lagu qiimeeyo markaasay markaas kagoys noqonaysa wain naqasan can nisaabi lam talzamhu zakaatu zakadii waajibi mayso ayu ku yidhi haddii wixii uu nisaab ka yaraado ilaa an yaxuula calayhi xawlun aakharu ilaa haddana sanad kale marka markii bishii aad bilowday waxay ahayd rabadaan ayaad ganacsiga bilowday rabadaan tii kalea lagu yihi qiime waxaagii waad qiimaysay sakagoys ma uu noqon khalaas sanadkan saka lagugumale goormaad haddana dib u qiimayn rabadaanta dambe ayaad haddana dib u qiimayn saasuu kuu leeyahay ilaa an yaxuula caleyhi xawlun aakharu toddobiyi sideetan ma soo baxay sideed doatan ma soo baxay sagaashan garan maa ha boqol baad xisaabisa adigu sagaashan garaan baa lagu qiimin sagaashan ka garaan dhowriya wuxuu markaa wuxuu yidhi halkan sanadda marku soo werigo ramadaantii waad qiimayso wii sikagoys buu noqon waaye ramadaanta saddexaad unbaad haddana dib u qiimaynde hadduu sikagoys noqdo waad ka bixi hadaad ka bixin noqon waayana kaasina waa gudaayey ramadaanta afraad saasunbaad u wadi wa qiila waxaa la yidhi in zaadat qiimatuhu haddii qiimuhu kordho bacda daalika wakhtigii sanadku ku buuxay dabadeed biyowmin maalintii ku xigtayba aw shahrin ama bishii ku xigtayba saara daalika xawlow halkaasaa xawlkiisu noqonayaayo haggaasaa loo soo guuraya kani muxuu leeyahay rabadaan baad ganacsiga bilow sakagoysba muu ahayn oo wax yar mu aha rabadaan tii kalaa lagu yihi xisaabi waad xisaabisay nisaabkii wax yar baa ka dhinaaday maxaanu ku nihi markaa sanadkan saka laguguma le haye maxaan sameeyaa sanadka dambe sug rabadaanta dambe saasaynu markii hore soo nidhi qiil wuxuu leeyahay may rabadaanta dambe ma sugaysid inta rabadaantii dambe ka sokaysa hadii nisaabku ku buuxsamo sakadii waa lagaa doonaya iska bixi sakadii ku dhaaftay waa lagaa doonayaa iska bixi buu kaasi leeyahayo wuxuu leeyahay kolka horeba sow sanadku waxaaganoo sakagoysahayn sanadku kuguma socon dee haado wuu igu socday dee buuxsamo bixi buu markaa isagu leeyay laakiin waa daciif waa qiil daciifa kaasi ma shaqaynayo sanaddanoo waxa weeye wixii ilaa sanad soo wareego sakamay waajibeyn sanadkii wuu soo wareego wixiiba sakagoys buu noqon waay halkii markaa saka ka waajibay saka waajibaysaa ma jirayso waa in sanad dambe la kan wuxuu ka eegayaa in markeenna horeba tijaarada aynaan xagga hore inuu nisaabku ka buuxsamo eegayna xagga dambeun aynu eegeyni marka wuxu le maadaamaanu markeen horeba xagga dambe uun eegayni dee buuxsato ninkana sanad iyo wax ka badanba hadda uu ganacsanaye maalinta nisaabka u buuxsamo uun sekadii ha bixiya buu leeyaho matalan ramadaantii sakagoys mu ahayn soonfurtii shawaal ayuu nisaabkii gaadhay waa inuu shawaal bixiyo buu sanadka dambana shawaal unbuu ku xisaabtamaya ramadaantii waa laga soo guuray oo markaa sanadkiisii shawaashaasuu ku xisaabtamaya buu wuxuu yihi waqiila waxaa la yidhi in zaadat qiimatuhu bacda daalika markaa uu sakagoys noqon waayey dabadeed hadday korodho qiimihii biyowmin maalinba dabadeed aw shahr ama bil dabadeed ama wax ka badan ama ka yar saara daalika xawlahu halkaasaa xawlkiisii u noqonaya wa talzamuhu zakaatu sakadii sanadkaa tegey halkaasay ka waajibaysaa wa yujcalu alxawlu ahaani sanadka labaadna waxaa laga xisaabayaa uun min daalika alwaqti waqtigaasoo shawaashaasu u soo guuraya waa qiil laakiinoo waa daciif wain ishtaraa buu soo gato cardan alaab ganacsi bimiatay dirhamin nisaab fida ku soo gatay nisaabkii fidada ahaa labada boqolee dirham mudo ahaa labadii boqolee fidada ahaa ayuu alaab ganacsi geliyey wa nada amanuhu kadib buu haddana dib lacagtii u caddeeyey laba boqoloo dirham fidaabay ahayd ganacsi buu geliyey markaasaa sanadkii markuu dee shaqeeyey shaqeeyey shaqeeyey lix bilood markay marayso ayuu alaabtii wada xaraashay dib buu ugu celiyey lacag fiduu dib ugu celiyey deetna waa nadda samano waa sida lacagtiibuu dib u caddeeyey oo fiduu dib ugu wada celiyey daraahin buu ka dhigay wuu iska kaasheeyey bay dee noqonaysa saasoo kale noqonaysa haddaba lacagtaa cadaatay markii la xisaabiyey wazaada calaa qadri ra'si ilmaal raasamaalku ku bilaa laba dirham buu ahaa hadda markii uu wixii dib u wada iibiyey kaash la soo baxay fida ah saddex dirham baabay u noqotay maalan siyaadaa la socoto boqolo saw maaha sanadkiina lix bilood uunbaa hadda tegey oo waxaynu ka soo qaadaynaa labadan dirham inay isla markaasuun soo galeen labada dirham oo isla markaasuun soo galay buu ganacsi ku bilaabay lix bilood markuu shaqaynayna dib uu lacag ugu celiyey saddex dirham bay noqotay zakal asla asalka wuu sakayni lixawlihi marka sanadkiisu go oo dee lix bilood baa imika u socotay lix biloodoo dambuunbuu la sugay labada boqol ee laba boqol oo dirham iyaga lix biloodunbaa sanadkii uga dhimaana lixdaa bilood markay u dhammaadaan ayuu sakayni wa zaka ziyaadata ziyaadadana wuu sakayni boqol ka soo baxaya lixawlihaa iyada sanad cusub loo xisaabi boqolkan siyaadada faa'iidadaa ah. kol hadii wixii la kaashgado lacag loo bedelay sanad cusub baa u bilaabmaya iyadana xawlkeedu markaa wa fii xawli ziyaadati wajhaani haddaba iyada sanadkeedu halkuu ka bilaabmaya sanad gaaray leedahaye intan faa'iidadii sanad gaaray leedahay laakiin sanadkeedaa gaarkii halkuu ka bilaabmaya laba weji ku jira axaduhumaa midi wuxuu yidhi min xiin uhuur markii aad fahamtay in meesha faa'iida ku jirto ilaan adigoon weli kaashgaraynba waad fahmi karaysaa in dukaankaagii faa'iide ku jira inuu khasaaro ku jirade markaa markii aad dareentay in faa'iida ay ku jirto markaasaa sanadku uu ka bilaabmaya faaiidakaassaasuu leeyay waayo dee waa wax aad jiray dibna ka caddaaday inuu xaqiiqo ahaa wathaani ka labaad waa ka sax muctamadka ah wuxuu leeyahay min xiina nadda amanuhu ama min xiin nuduud sida aniga qoran markan uu kaashgareeyey ama cadeeyey lacagta dib ugu celiyey markaasubay ka bilaabmaysa kanaana muctamad maxaa yeele marka hore de waa mala ilan waxan waa badeecado haddaad doonto beribay haddana wada qiimo dhici karta laakiin markaad lacagtii u badasho de khalaas lacagtii saasay ahaanaysa laba saddexdii boqoloo dirham dee waxa weeya dib laba boqoloo dirham noqon maayaan haddaanaad adigu wax kala sii gelinin marka markaa aad cadaysay eed lacagta dib ugu celisay markaasaa boqolkan cusub xawlkeedu uu bilaabmaya marka haddaba qodob fahano ee marka faa'iidada sida gaarka a ah loo xisaabaya waa markaad wixii lacag dib ugu wada celiso ayay iyadu sanad cusub yeelanaysa laakiin inta ganacsigii iska socda ee kolla aad lacag keenayso kolla aad haddana bedelaysa eed kolla san u socotee aanad wixii oo dhan lacagtan aanad ka wada dhigin oonad lacag intii hore ka badan aanay kuu soo bixin aad fahamtidba inuu meesha faaida ay ku jirte aakhiralxawlka markaad xisaabiso faa'iidadiiyo kala qaadi maysid iyo raasamaalka waxo dhan waad isku wada xisaabi markaasaad hal mar sekadii ka wada bixini faa'iidadii iyo raasamaalkiiba oo sanad cusub yeelan mayso e markanay cusub yeelanaysaa waa markanaad wixii lacag u wada bedeshay ee dib fido ugu celisay ama aadahab ugu wada celisay waqiila waxaa la yidhi wuri waa ariiqadanaaba ka saxsane fi lmas'alati qowlaani masalada maaragtay laba qowl unbaa ku sugan axadahooda midi wuxuu leeyahay yusaki اlasla lixawlihi waziyaadata lixawliha asalka sanad buu ku gaaryeeli faa'iidadana sanad buu ku gaaryeeli waa kii marka hore noo soo sheegay isagu qowla keliya ka dhigay waana kii waa ka rajaxan wahaani ka labaad yusaki ljamiica lixawli اlasli war waxaan hal mar unbaa la oo dee bilood oo damba ah ayuunbaa la wada sakaynaya kaniisaasuu leeyay marka ariiqadani waxay idhahdeen masaladan laba qowlbaa imaamku uu ku leeyey hore sheekhu uu marayeyna waxay lahayd hal qowl uu weeyaanoo way kala soconayaan raasamaalkii iyo faa'iidadii mar haddii wixii dib dahab ama fidan looga dhigay markaa way kala soconayaan buu kaasi lahaa halkan qoladan dambe waxay hahdeen mayane imaam shaafici halkan laba hadaloo kala duwan ayuu yiri tanaana saxa ah. oo sheekhu markaa laba qowl masaladan ku leeyahay ayaa rajaxa oo mid yahay way kala soconayaan sidii qolada horeba lahay midna yahay isku sanad bay ahaanayaanoo faa'iidadu raasamaalkunbay raacsan tahay ilaa haddaanay gaar haddaan gaar loo soo saari lahaynba isku sanadunbay ahaan lahaayeen oo dukaanku sidiisii iskaga sii socon lahaa laakiin marka wixii la caddeeyey lacag loo bedelay ayuunbaa tidhahdeen waa la kala waba kala saari maayo waa isku wada soconayaan oo mar baa la isku wada sakeynaya mukaasileeyo wuxuu ka qiyaas qaadanayaa tii aan lacagta loo bedelin wa in baaca hadduu qofku iibiyo cardan alaab hadduu iibiyo litijaarati ganacsi alaab ganacsi buu iibiyey waxaanu iibiyey fii ahnaa'i alxawl sanadkiioo aan gu'in sanadkiioo aan gu'in buu iibiyey bicardi litijaarati alaab kale oo ganacsi ayuu ku bedelay lam yanqaic ilxawl waba sanadku isbedeli maayo yani maala alaabta dukaankaagiii baad xaraashtay gebigiisiiba bagaash laadahaydo intaad xaraashtay baad bacadla ku furatay ma waxaa la odhanayaa kol haddaad dukaankii bedeshood alaabtii waad isku bedelatay nin kalaat bedel adna kan qaado adna bacadlahaysi waa isku bedelatay ma waxaad odhani lix bilood baad maalan maraysa ma sanad cusub baad bilaabi mayn ha bilaabi maysid ganacsigu muxuu ahaa dee isku bedbedel bu ah ganacsigii unbaad wada waxba ganacsigii maad joojinin kol haddaan ganacsigii joojinin wuu soconayaa wain baaca carda litijaarati alaabtii ganacsiga hadduu bedelo uu iibiyo fii anaa ilxawl sanadka bartankiisii bicardin litijaara alaab kaloo ganacsi uu ku bedesho lam yanqaic ilxawlu sanadkii gu-i maayo kii horunbaa soconaya wain baaca aamaana dahabkiiyo fidadii hadduu iibiyo bacdaha bibacdin uu isku iibiyo isku sarifo litijaarati isagoo ganacsi ka tahay oo sarifle uu yahay dahabkee fidada ka shaqaysta faqad qiila waxaa la yidhi yanqaicu wuu go oo sanad cusubba mar kastoo uu lacag cusub iibsadaba sanad cusubba bilaabmay waqiila waxaa la yidhi laa yanqaicu go-i maayo oo de waa nin ganacsanaya alaabta ka ganacsanaysay nidhi intaa waxbay badbedelayaan sanadkuna uu soconaya laakiin haddaad dahab la tahay dahab laa tahay marka dahabkiiyo fidadaad isku iibsa dahabkiiba ayaa lagaa iibsaday oo iyadoo sanadkii kugu socdo waxaagii waa sakagoys sanadkii oo bartanka maraya ayaad dahabkiiba wada iibisoo fidaad soo iibsatay waad ka ganacsanaysa haddana hadhowaad fidadan iibin doontaayo haddana dahab baad dib ugu iibin doontaa daraahimtii iyo danaaniirtii oad isku bedelaysaa sariiflahaasaa tahay maxaa meesha yaalla eeg alaabtan ganacsigu iyadu dee nisaab may lahayne dahab iyo fidaa loo eegi jiray markaa iyaga iskumidbedelkeedu halkii waxba ka bedeli mayso laakiin dahabkiiyo fidadii markaad isku bedesho waa laba baarqaboo kala de waa laba mid waliba asal yahay dahabkiina waa asal fidadiina waa asal midna ka kale looma celiyo midna ka kale looma celiyo mid waliba sidiisu u madax bannaan yahay markaa haddaba markanaad fidadii soo qaadatay ma sanadkii dahabka u socday baa ku soconaya muctamadku wuxuu leey kuma soconayo waxa weeya waa ari iyo geeloo kale keliya nin ari lahaa oo arigiisii bedelo geel ku bedelay hadday markaa saas noqoto dee geelii waa ka saka cusub u bilaabmaysa sanad cusub u bilaabmayo tanna waa saas oo kale xaggaasay kuwaasi ka eegeen qiilkan kale wuxuu leeyahay war meesha dahay waa ganacsi arig iyo geela marka laysku bedelo waxaanay sanadkii jalayni waa markaan arrintu ganacsi ahayn haddii ninku alaab arrin ganacsi uu wado waa in sanadkii hore socdo marka waxay halkan muctamad ka dhigeen yanqaicuga wuu go-ayaabay culamadu halkan muctamad ka dhigeen dabeetana qaarkood waxay yihahdeen bashir isayaarifata an laa zakaata calayhim nimankii sariifayaasha ah waxaad ugu bishaaraysaan inaan sakaba lagu lahay waayo dee sanad dhan ilaa alabti limaysa wuu iibinaya adana dukan uso ibsanay adana iibinaya dukan usoo iibsanayaa sanadkiiba dhammaanba maayada laakiin waa sariiflayaashii hore kuweenan ma kuweenan badeecadun bay hayaan waraaqaha haya dahabiyo fido toona ma hayaan <laughs> iyagu badeecad bay hayaan ma hayaan dahabiyo fido toona ma hayaan wain ishtaraa hadduu qofkii gato litijaarati ganacsi buu usoo gatay maa waxbuu soo gatay tajibu zakaatu zakadu ay ka waajibto fi cayni cayntiisa eeg alaabtan ganacsiga sekadu maxay ka waajibtaa qiimaheeda ila waa tan aakhirka la qiimaynayo markaa zakadu waa laba nooc zakaat lcayn iyo zakaat lqiima zakaat lqiima waa tan ganacsiga oo qiimaha la sakaynaya alaabta qiimaheedaa la sakaynaya akaatulcaynna waa wixii aynu soo arkayna arigii iyo geelii iyo dahabkii iyo fidadii iyo waxaasoo dhan waxaan ku yaala la eegaya wax kaloo loo la qiimayn maayo isagunbaa la tiirinaya hadduu intii loogu talagalay gaadhay ka bixi unbaa lagu leey cayntiisan baa la eegay haddaba wuxuu ku yidhi wixii zakaatul caynka laga bixin jiray ayuu isaga laftiisii ganacsi ka dhigay arigii afartan laxaad buu soo gatay oo ganacsi ugu talagalay wain ishtaraa hadduu usoo gatay buu ku yidhi litijaarati ganacsi maa waxbuu soo gatay tajibu zakaatu fii cayni cayntiisa la sakayn jiray afartan ariguu soo iibsaday ganacsina wuu ugu talagalay waxaad isweydiinaysaa markaa war waxa markuu sanadku dhammaado masakaatul sakaatulcaynkiibaa de malax baa laga bixinaya mise xaggayga lama ganacsi waxaan mise ganacsigaynu eegnaayo inta la qiimeeyo ayaa la eegaa inay dahabkii gaadhaysiiyo inaanay gaadhayn iyo sidee la yeelay wuxuu ku yidhi wasabaqa hadduu soo hormaro waqtu wujuubi zakaati lcayn sakaatulcaynta waktigeediina uu soo hormaro taasi see ku iman karaysaa tusaale kale arigii ka suuragal maahe bian ishtaraa waxay ka suuroobaysaa inuu soo gatay nakhiilan geed timireed geed buu gatay geedu gatay geeda kuwi timirta bixin jiray waxaanuu ugu talagalay inuu intuu soo gato uu sii gado oo uu ka ganacsanaya ama de beer dhan buu gatayba uu isleeyahay hakuu yar qaaliyowdo oo lix bilood kadib markay waxoogaa qiimuu saro u yarkaco sii iibi e lixdii bilood dhexdeedii facafmarad way ku dhashay geedihii baa dhalan midho bixiyey midhihiina midho zakagoysay noqdeen oo an shantii wisqi gaadhay wa badaa fiiha salaaxu qabla alxawli ay qabla xawli zakaat alcayn iyadoo ganacsigiisii sanad ka soo wareeginna midhihiibaa bislaaday oo bduusalax baa dhacay dee sakadii maraha waajibtay soo ma wajabat zakaatulcayn zakaatulcaynkii baa waajibayo midhahan horta sakadoodii baa laga doonay ganacsigu waxa inoo dambeeye waar horta midhaha waxaa laleeyahay zake oo ka bixi zakadii zakaatulcaynka midhaha ka waajibi jirtay tii ganacsiga maaha deetana markuu sidaa sameeyo midhaha sake ganacsi laguma le sanadkan ilan laba lama wada waajibaane laba seko xoolo qura laba kuma waajibaan midhihii markaa waxaynu leenahay iyagu hadhow markaad lixda bilooda kale kuu dhammaadaane waktigii sekadii ganacsigaaga la gaadho dhulkiiyo geedaha qiime oo eeg intay marayaan oo intaa seke laakiin midhaha ku dar soo lama fahmi midhihii sanadkaa hore uu ka reebaya sanadka dambey gelayaan hadday midhihii isaga sii yaallaan oo sanadkii dambena beertii usii taalo midhihii sanadkii horena ay yaaleen dee sanadkan dambe midhahan lagama bixinin sake midhihii sanadkii hore weeyaan kasoo haay midhaha sanadka dambe ayaga waa gaar laakiin midhihii sanadkii hore kasoo hahay hadday usii yaalaan oo ganacsigiina de sidii ugu tala gashan yahay sanadka dambe ku xisaabinay iyagan lakin sanadki hore kuxisaabin maayo wain sabaqa hadduu soo hormaro waqtu wujuubi zakaati tijaara waqtigii sekada ganacsigu hadduu soo horeeyo bian yakuuna cindahu maalu litijaarati waaba kan tusaalahiisiio nin baa ganacsanayey xoola uu ka ganacsanayuu haysta fashtaraa bihi hal marba wuxuu ku soo gatay ganacsigiisii nisaaban min asaaima sekegoys xoolaa ah, afartan ariya lix bilood marka ganacsigiisii uu socday ayuu bedelay ayuu wixiiba afartan laxaad uu soo siistay oo iyaga laftoodana ugu talagalay intuu yar naaxiyo inuu hadana sii iibiyo dee ganacsigii aanu ka saarin ganacsigii ay ku jiraan marka dee sekadii eegno xoolaha imikubay de bilaabmi lahayd iyadu tii xooluhu tii ganacsiguna dee lix bilood bay maraysaabo lix biloodun baa u dhiman tee soo horeynaysa marka sanadkii ganacsigaa soo horeynaya de wajabat zakaatu tijaara sekada ganacsiga marka lixda bilood lix bilood la joogo sekadii ganacsigaa waajibaysa tii ganacsigu bixinaya idihiibuu qiimaynaya lax ka bixin maayo afartankan laxaad lax ka bixin maayo afartankii laxaad baa la qiimaynay qiimadii la tootalgaraynaya daatana intay gaadho ayaa boqolkiiba labiya badh laga bixinaya deetana sidaa markuu u bixiyo zakadii sanadkii zakaatulcaynkuna isaga laftiisuna lixdii saa bilood ee hore waxaan jirin baa laga soo qaadaya ilan waa lixdan bilood sanadkan sakadiisa la bixiye gashee imiku deetana wuxuu bilaabayaa sanad cusubo zakaatulcaynkiya hadduu afartankii aidda sii haysto hadduu sii haysan waayana kii tijaaradunbaa usoconay wuxuu waa in itafaqa hadduu isku mid noqdo waqtu wujuubihimaa labadii saka hadday isku wakti yihiin sakadii tijaarada iyo tii cayntu hadday isku wakti noqdaan waa maxay markiis horeba ganacsigiisaba sida intuu lacag waxoogaa oo sakagoysuunbuu helay sidaaduu u helayba afartan laxaad buu kusoo iibsaday oo ganacsiga ku bilaabay markaasuu daajiyey waxoogaas yidhi dayso ilaa intay markaa kuu naaxayaan ay cayilayaan sanadkiibaa go-ay dee sanadkaas haddaynu xaggii sakaatulcaynka dhahnana waa sanadkii u dhammaaday haddaynu tii ganacsiga dhahnana u dhama isku marun bay bilaabmeenbe markaa uu bilaabay waxaanu ku bilaabayna nisaab saaimaa buu ahaa fa fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku sugan ma tii ganacsiguu bixinayaa ma lax unbuu bixinayaa mise lax bixin maayo intuu wixii qiimeeyo ayuu qiimaha labiiyo bar boqolkiiba ka bixinaya laba qowl baa ku sugan oo qowl leeyahay ta ganacsiga ha bixiyo oo sababtu waa maxay iyadaa faa'iido badanoo haddii maalan arigii labiyo afartan uu noqday dee labiyo afartankii marka la qiimeeyo labiyo afartan buu soo gatay bilowgiiba labiya ah afartankii marka labiyo afartan o dhan ka qaadno lix markaa qowl wuxuu leeyahay taa tijaarada masaakiinta u fiicane hala bixiya taa qowlna wuxuu leeyahay mayane waxaa la bixinaya un zakatul caynki oo ninkani lax unbuu bixinaya ama boqol ha ama konton ama afartan hayste lax qura laga qaaday oo maxaad saa u samayseen waxaa u samaynay bay yidhaahdeen zakaatul cayntu iyadaa ka adag oo iyadu waana lagu ijmaacsan yahay tan kale tijaarada ganacsiga culamo daahiriye la odhan jiray baa diiday oo yidhi mama jirto ila xadiidkiina way daciifinayaan aahaartan saxaabada iyo taabiciintana nama khusaysa yidhahdeen annaga waxba kuma waajibinaba markaa iyagu markaa ma qabaan markaa iyada khilaaf baa ku yar jira inay waajibtaye maadaama khilaafkaasi uu ku yar jiro tan aan la isku khilaafsanayn axaadiisteeduna ay sariixa tahay ee isku haysan sixadeedii ayaa asale iyadaynu qaadayna kaasana muctamad qowlka muctamadkii waa in akaatulcaynka la qaadayo haddaba sheekh waxaad arkaysaa khilaafkii qowlooyinka ahaa wuxuu geliyey marka sanadkii isku mar yahay laakiin hadii labadii sanado ay isdhaafsan yihiin tii soo horraysunbaa la qaadaya bui iyada khilaaf muu gelin wa qiila waxaa la yidhi alqowlaani labadan qowl makaatulcayn baa la qaadaya mise sakaatutijaara la qaadayaa fil axwaali kulliha xaaladahoo dhanba amata tijaaradu ha soo horayso ama tacayntu ha soo horayso ama isku wakti ha ahaadaan saddexda xaalaba labada qowl iyo khilaafku wuu ku jiraa ayay ariiqadan dambe leedahay laakiin ariiqadii hore sheekhu labada xaalood hore khilaafba ma gelinayso xaalada saddexaad ee isku sanadka yihiin ayuunbuu khilaafka ku gaaryahay bay leedahay ariiqadan dambe ayaa la rajaxay oo labada qowlee imaamka imaam shaafici laga hayaa inaanay xaaladaha kala qaadayn e marna uu yidhi uun zakaatulcaynkaa la qaadaya mar walba ama tijaarada soo horeyso caynta soo horeyso ama waqti aadaan marna uu yidhi mayane waxaa la qaadayaa ta kale labadaa qowl baa laga hayaa waxba xaaladaha la kala qaadi maayo waa isku wada labada qowl way ku wada jiraan laakiin tarjiixaa kala duwan oo hadday soo kala horeynayaan ta soo horeynaysa asala haddii ay isku wakti yihiinna ta ayaa la qaadaya tarjiix marka tarjiixiiba wuxuu noqonayaa markay isku wakti yihiin ta caynta inu markay soo kala horeeyaana kolbata soo horeysa ayaa la qaadi laakiin marka taa la qaado dintii ganacsigu soo horeyso marka iyada la qaado dee tacayntaa ka xoog badnayde sanadaha dambe cayntunbaa la qaadi la qaadi maayo tijaarada la qaadi maayo baabu zakaati اlmacdini wاrikaaz inaynu ka nacaawa raacinaan doonayeynu wixii aynu isugu nimaadnaaba uu noqdo sidee sekada loo qaybinaya intaynu ka faraxalano wixii ay ka waajibaysa iyo muxuu akaatulfitridii inaynu isugu nimaadna maqsuudku laakiin de waktigii baa inaga dhacay sal allahu waslm calaa nabiyina maxamed wallah aclam sakada maalin walba ma la bixin karaa sida ganacsatadeennu sameeyaan si in muxuu yidhi in oramadana la siiyo miya ma saxba mayagunbaa masaakiina wasaarad nidaamsanoo maamushaa ma jirto waay markaa taba masakada diiday sidee la yeelaya ama oramaha lase ama soomaalida shareecada orabiya ma kala qaadeen miskiin muslima insha allah way noo doonaa miskiin muslima sekada la siinaya haddii markaa sanadka o dhan aad kulba qeyb sii bixinaysana waa caadi mushkilad ma laha laakiin waxaa aad bixisay hadhow raasamaalkaagana way ku xisaabsanaanaya oo hadhow talo haddii wixii sakagoysba uu noqon waayo dee intii aad bixisayna waad ku daraysaa waa inaad is markaad isku wada xisaab waxawy intaad markaa haysidun ma eegeysid sakagoys ma tahay wixi ad hore bixisayna waad ku eegeysaa markaad bixinaysayna waa inaad niyeysayd inuu sake yahay markaasuu kaa guday hadduu qof ii soo diro toban kun oo dollar sake ma ku waajibaysa xoogaa xaaladeedu way yar adag tahay qofunbaa ku siiyey toban kun oo doolar bankigaad iska dhigatay seke ma ka waajibaysaa eh, shuruuddii culammadu alaabaha ganacsiga ay u dhigeen ma buuxinayso inaguna waynagan ihi waxaan dee dahab iyo fida maahae alaabta ganacsiga meesheeda la marinaya laakiin haddana waxaan sideedaad moodaa in ganacsi wax loogu talagala ay tahay marka tobankan kun kolley inaad wax ku iibsataa dee maqsuudkaagu yahay idin ma cunaysid iyadoo wax kale kuma filaysid mana xidhanaysid daabkee fidada in la xidhaaba laga yaabaayo xulihii laga dhigto laakiin tani xidhashana male markaa iska sakey marka sanadku dhamaado dumarku inay shaad iyo surwaal xidhaan xukunkeedu waa maxay hadday ciidan yihiin shaarkii surwaalkaa la eegayaa ma kuwa dumarba mise waa kuwa rag de horta haddii shaarkii surwaalkii ragga ay xidhanayso de wa xaaraan tashabuh noqonaysa inay dumarku dharka ragga xidhaan xaaraan wey haddii surwaallo dumarka u gaaro loo soo sameeyo waa foolxumo iyo waxaan dhaqan fiican ahayn laakiin oo aanay de waba ka dul xidhanayni surwaal keliya surwaal dumar ay magaalada ku dhex marayso waa dhaqan xumo laakiin malaha xaddu taxriim haddii aanu cawradeedii muujinayni la gaadhsiin kari maayo ama ciidan ha ahaato markuu gaadho bisha bisheeda dukaankii hadduu noqon waayo sakagoys maxaa la sugayaa intuu gaarayo bisha bisheeda waynu ku dhaaraanayba halkaa maalintaynaan malaha halkaa sharaxiin baa soo qortay soo maha waxay nagin sida bisha bisheeda la sugaya xoolaha xaaraanta ah ee lagu ganacsado sida sigaarka iyo qaadka wuu yidhi ma la sakaynaya hadday sakagoys noqdaan hadii aad xaaraan haysa xaaraanta waad iska celinaysa wixii xaaraan adaad khamrig oo kale ka ganacsanaysa <laughs> lacagahan aad na dadkiiba lahabaad u celinaysa aad khamriga ka iibisay lacagtan iyagaa iskale eh, adiguna xoolaba markaa ma haysid haddaan waaa wadu wixii xaaraanta a yahay ma haysid waxaynu gelinay lacagihii aan dahabka iyo fidada ahaa in sakaatul curuud haddaba ribadii ma gelaysaa lacagaha aan dahabka iyo fidada ahayn iskuma qasbanaa iyadu waa baab kalo baaburiba markaynu marayno ayaanu ka hadli doonaa lakiin haddii sekada laga saaray haddii sekada sakaatulcuruud la geliyey macnaheedu maaha in ribadiina laga saarayo ama ribadii la gelinaya maaha isma laaimayaan iminka yaa sekada la siinayaa buu yidhi ma qaraabo ilayn dadkii sekada lahaa meelay joogaan ma naqaan miyuu kugu soo socotaa insha sheekhaa kuu sheegi doona cidaad siinayso haddii assalaamu calaykum qofku uu yidhaahdo waay fahal taruddu caleyhi mila qawli aw yajibu caleyka an taziid hadduu qofku asalamu alaykum yihahdo inaad waraxmatullahi ugu dartaa ma waajib baa buu yidhi waa sunna faxayu biaxsana min aw ruduha aw ruduha intaasaa waajibka biaxsana minhaaduna waa sunniyi labaatan laba laba khiyaar baa laba opshan baa lu sama laba khiyaar faruduu biaxsana minha markii laydin salaamo tu ka fiican ku celiya marka mar haddii ama iyadii lagu yihi dee intii waad ku dayn karta soomaalidu markay odhanayaan ilaahay wuxuu yidhi waxay dhahaan in badani eebbe wuxuu idhi kelmaddan in sidii magac ilaahay ahaan loo isticmaalo xukunkeedu muxuu noqonaya dee eebbe haddii ilaahay ay af soomaali ku tahay waxba asiiye kuma ogi wallahu aclam